iyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran kuracdhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, waa shan iyo labaatanka novembar labaatan saddex iyo labaatan habeen ay sabti sii baxaysa xadna ay soo gelayso qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona soomaaliya ayaa ka mid noqotay bulshada bariga afrika haddaba maxay oga dhigan tahay ka qayb galna urur dhaqaale oo roggaana hore ugu jirnay jaamacadda arabta midooda afrika igaad u n qaybaheeda urur aan ku biirnay oo dhaqaale oo nooga dhow intaasoo dhan waay inkastoo igid lafteedu ay ahayd urur dhaqaale marka hore falanqeyn arrimahaasi ku saabsanayn barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbin doonaa somalilanna waxaay sheegtay in aysan soomaaliya ku matelin bulshada bariga afrika qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona israsaaseyn sababtay dhimasho iyo daawac ayaa ka dhacay maanta gelinkii dambe magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taasoo halkaas ay ku dhex martay askari ka tirsan ciidanka dowladda iyo qof shacab ah oo qori ku hubaysnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in dowladiisu sanadadan dambe ay gaartay ayna soo hoysay guulo waaweyn qodobadaas iyo qodobo kale xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan suugaantaasi gabagabada barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan waa mar kale iyo xog waraysi war maanta diyaas baradii baa dee igu soo waaratay bal sugaan ka qabteen halow war waa ismaaciil osleh xaaladda dalka iga war khawaarij midhkama hadhin waa la dabar jaray war waa war fiican fiicanay hadda muqdisho ma nabadba dhismayaasha ka socda iyo biricdiiyo quruxdii hore markana waa haba ka sheekayn war haddaan aamina koban heegan yuusuf london faa'iise rooma caasho swiden axmed airelan iyo cali jermaniba wacayaa oon soo wada kaxaynayaa ee waddooyinka muqdisho iiga waran sidaan u dhisannay sibaa la jirtaan kuuli waa indhadaraandar kaalayo iska arag xaadda war waxaa soo beena maxaad miskiinka ugu sheegaysaa ma waddooyin baa noo dhisan harooyin marku roob ku do'o biyuhu galaan baa noo dhisane shakhsi mas-uuliyaddiisa gabay aan waxba igama gelin laakiinse qurbajoog waan u faanayaa dalkayga horumarkiisana waan ku faanayaa gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taalo gadowyaysku maran arko geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay mar kale kuna wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowna qodobka ugu horeeya barnaamijkeen xog wareysi soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu biirtay bulshada bariga afrika iyadoona taasi la sheegay inay sababi doonto islamarkaana la gaari doono horumar badan oo ay soomaaliya ku tilaabsato gaar ahaan horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka ganacsiga kala duwan ee soomaaliya haddaba arrimahaasi waxaynu isla falanqeyn wax ka weydiiyey brofesor yaxye caamir oo ah aqoon-yahan ku takhasusay dhinaca dhaqaalaha salaamay waxay ka dhigan tahay un urur cusub aan ka qayb galnay urur dhaqaale ururabana hore ugu jirnay jaamacadda arabta midooda africa igaad u n qaybaheeda urur aan ku biirnay oo dhaqaale oo nooga dhow intaasoo dhan waay inkastoo igad lafteedu ay ahayd urur dhaqaale marka hore oo lagu talagalay dhinaca beeraha iyo marka dambe siyaasa isku badishay laakiin hadda waa ururka noogu dhaweed dhaqaale oo ka qayb galno waayahay kursigan soomaaliya in muddo ay ku taamaysay inay hesho maxay ahayd muhiimada gaarka ay u lahayd wadamada diriskaaga horta inaad xiriir la samayso oo hadday suuq samaysa aad la samayso wax maaha laakiin wax badan waxaa loo baahanya inaad ku xisaabtanto aftar ama heshiis hoosaadyada inaduu taqaana waxa dab kuugu jirto iyo waxa dhib kuugu jirto inaad sii ogaato iyo isku haysi siyaasadeedna waayo aada la xiriiraysiin meel kale adakoo isku waxaad heshiis geli kartid heshiis mid loo geli karo waa jiraa madax banaan laakiin wadamada qaar waxaad heshiis la geli kartiin ku hal cod leh oo soo socdo dhaqaale ahaan oo kale marka aan fiirino maxay ka bedeli kartaa dalkeena walahi dhibna waa leedahay faa'iidana waa leedahay labadaba wax kastoo adduunyada jiro qur waa aragta khamriga iyo maysarku waa haleyna dembi badanna waa leeya faa'iidana waa leeya laakiin dembigooda ka badan dhibkooda ka badan faa'iidadooda marka labada kubiiritiisa dhibna waa leedahay faaidana waa yeelana marka waa inaad ku dadaasho faaidadaadu inay badato oo dhibka u yaraada kaaga imaanayo marka suuq cusubu gelaysa waa hore iswafal galeen waa wadamo kulligoodba hal luqad iswada fahmi kara luqad ahaan kaligaa ka duwan luqad ahaan aan fahmi karin badafkooda waxay u badan yihin wadamo aad wada christiana sonkon aad diinaysan lagala xiri karo laakiin dowlad waa dowlada lagu tilmaamo inay christian yihiin aduu kaliga muslim ka tahay waxyaabo badan oo aad inaad ku xisaabtanta ay tahay waxyaabaha laguu soo dhoofin kara khamrigo kartaa waxyaaba saas waayahay isku socodkoo kale soomaaliya waxaan ognahay inay dhibaato badan ganacsigeeda iyo bulshadeedaba ay kala kulmaan aadista wadamadan hadda ku xusan ee soomaaliya ku biirtay bulshadeeda socdaalkoo kale muxuu muhiimoo noogu yeelanaya isleeda socdaalkina hore laga fasaxay maqaashuur hoosaa dabcan jiri doono anaka waxaa midooda suuqa africa waxaa ku biirtaa layidhi dowlada soomaaliya in dowlada soomaaliya waxu yaqaaneen inta xuduudda soomaaliya ku jirto anakana shalayaan waxuu qaba qof kastoo soomaaliya meeshuu jooga waa soomaali marka kan etoobiya joogo inta inta yimaado dhacagalaana soomaaliana ah. kii jabuuti joogaa soomaaliya ah. haddii qofkaas oo khalad gala markaas oo ganacsiga gudaha oo ka galo yaa mas-uuliyadeeda qaadaya ilaa adaad dukument soo siisa qofkaan baagarafigiisi maaysid waa in marka hay-adaha qaar loo taxadir badan haddana wadankaaga waxaa lagu eedeeyaa nabadgelyo xumaa ka jirto inkastoo sansuyaaba dagaal ay ka jiraan dalada waxaa lagu eeday karaa dhigi kara karaa shabaaba wadankaaga joogo dadka lama kala eqaan infiltration wadaha la sugo ama warqad gaara ah qofkaa lasoo raacayo waxyaabasaas soomaali badan oo suud africa u tahriibtaan jirto tanzania dhib ku gasho hadda teestana hadduu ku gala tanzania baasoo sii taariiba xuduudda wadankanka xaggeeda uu soo qabto inay sharci uga haystaan oo tanzania lagu qabsado soomaalia lagu qulqulaysa maxaytahay ilay kenyaan iyo tanzania kama tahriibaan meesha soomaaliya kitaariibta marka waxyaaba yaroo saasoo badanaa soo bixi karo in laga hortago badeecooyinka la cashuuri maayo ah, kamida ah ina wadamada dhexdooda waxa aad soo saarta igama cashuuri kartid okay haddii wadan kale oo dibadda wax keeno ay kenya kasoo degaan xuduudda kenya iga soo galayaan waa inaa ilaa marka tan adigu malahayn marka hore cashuurtadii le mombaasaad ku qaadato china kaaga timiday marka adiga markay soo gelaysa cashuuray naqan hadii dekadiina kasoo degayaad buu cashuuri lahaa waxaaba gudahooda lagu soo saara adana kenya ama tanzania dhexdooda haddii shirkada ingiriis ee warshid ku leedaha kenya wax soo saarto shirkadaas boqolkiiba sideetan hadii eh, ingiriis ku leeyahay labaatana kenya leeyahay aniga ingiriis igalama dhexayso cashuur dhaaf tan kale jaadka ka jaadkaan dihi lahayn adig gudihu ka soo baxaa dhaaf ummadii wadanka waa halaaba waa inaad sidii soo saarto sharci cadleeda waa daraag joojin kartaa si kale kugu joojin karta marka waxyaaba badan oo farsamaa looga warshadahooda kuwan ku shaqaynaya tan hadda aada tartami karta warshad iyo adoo lafiil lagaa rabo doonhooskuuigaa qiimaha ilaisku xaal soo saartiin marka tiisa in la qaatay naqana tiisaa raqaysa xuduudina kasoo gudba cashuurla-aanimada cashuurtaa xoogaa lagu kordhin jiro kaa yaran jirtay waxyaabo badanoo hoosaa weli dhiman laakiin anaka soo waxa muuqata safarkii laigdadkeena safarahe safarkii goorme safarka waxyaabo badan u yeelan doonaa umaleema hadda in leeyahay shalaa la saxeexay barifiisa laakiin kusoo gala way adagtahay inuu security securityreason iyo waxyaabo badan wadanka hadda jamhuuriyadda soomaaliya kuwa seexday somalilan baasiboolkaaga ma haystaan dadkii mabni inay leeyihiin waxa ma wada ka tagoshi naftaadu xuduudaha kuuma xiro waxyaaba badanaa marka laakiin magac ahaan inaad kamid noqoto oo hadhow caalamka london markaad samaynaysiin ay kula gala ama dantaada aad tiraa ila difaaca meelahaas kale ku fiican tahay guud ahaan hadii sharciyada waxaa jira guud oo ka wada dhaxeey in sharciyo laba laba wadan hoose usii geli karaan waxyaaba badan aadkad qubaraha qubarada waa soo dhaciyaan in laba ku daro laakiin waxaa loo baahaya qubaro kale oo ka fikirto aytab kastoo ay loo keenayaan ama mid kastoo anakaa u geynayna saameynta uu in hoosda uga fikira loo sameeyo somalilan bayaan soo baxay waxay leedahay soomaaliya noguma matali karto bulshada bariga africa oo kama mid nihin taasi marka iyaduna maxay ka dhigantaad isleeda markaad eegto caalamku wuxuu aqoonsan yahay sovranityga soomaaliya lama kala goy karo wuxuu aaminsan yahay soomaaliya inay matasho dowlada soomaaliya mm-hmm. ama ha naqato hirshabelle ama ha naqato ama ha naqato jubbaland ama ha naqato puntland caalamka waxaa ku matalaya dowlada soomaaliya madax banaanida daneed soomaaliya inaan kala jari karin un ku dhawaaqday marka waa dhihi karaan oo hadda waxaa u tireen male dhibaatooyina tirsanaya iigaasi broblem lookaala waa iska haystaa laakiin guud ahaan caalamka marka hor fadhiy un marka la joogo soomaaliya hal soomaaliya la yaqaanaa hal caalamia loo yaqaanaa marka taasaa la dhegeysanaya madaxweynahaasi meesha fadhiyay madaxweyne soomaaliya iyo soomaaliya aqoonsanayan xukuumadna waxba aqoonsiin inta ra-isul wasaaro inta xukuma idan xukuumadda ah arrimaha waxaaway faceka hor waa dhammaaday faceka technicalka ah in aada looga fikero waxyaabaha aan isnaafsanayno aytam aytam xataa loo kala qacdo waxyaabaha dhibka noo sii jaaskaasoo kale hadda oo ummada dha wada jaas free camal qiimaa intuu joogo horta cashuurta badan dawladdu ka helaysa jaaska waaweyne baarlamaan ummadoo dhan waxay naqanaya wada muqayiriin oo ilkagasho dajista meesha ku badanaa iyo wax oo waxa ka dhashay daanka marka in xataa layidha waa waa mamnuuc ugu dhow inaad tiraa ilaa jooji ma dhihi karti mota ila lacag badan ayagoo uga baxda daaray leeyihiin suuqa ugu weyna isticmaalada kaaga <coughs> sida wadamada ingiriiska iyo maraykanoo kale waxaa dhihi kartaa jaasku dakhtaraana maroobeeyo oo shaybaana la geeyay inay ku jiraan waxyaaba dadka dhibaayo sidoo kale sigaarka kenya looga yimaada xoogaa haddauba raqiis yahay oo kenya markaa joogto iyo inta markala joogo baakadka sigaarka soomaaliya ku raqiisaya labada kenya aan layskala soo saaraa asoo raqiistaas haddana cashuurta laga soo dhaaf dadku waxay naqanayaan kuwi inta sigaarka cabtaa zaaid oo cabaayaan ama inta gabaweysana dadka laba xabo maalinta gada jira baakad baakaday gadanayaan waxyaabo badan inoo hoos si hoose looga fikiro aan ku talina kaasi wuxuu ahaa rofesor yaxye caamir oo ah aqoonyahan dhinaca dhaqaalaha islamarkaana nala falanqeynayay muhiimada ay soomaaliya u leedahay ku biiritaanka bulshada bariga afrika wuxuu u waramayay barnaamijkeenan xog waraysi geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta ka dhacay israsaaseyn sababtay khasaaro isugu jira dhimashihii dhaawac israsaaseynta ayaa la sheegay kadib inay ka dhalatay madal lagu qeybinayay kaararka lagu qaato raashiinka ee lasiiya dadka barakacayaasha ah askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa halkaas ku sugnaa oo ilaalinaya dadkaasi balse goobta waxaa soo gaaray qof ka mid ah dadka shacabka oo si qasaba ah ku dalbaday in kaar kala siiyo islamarkaana diidmo ayuu halkii kala kulmay intaa kadib qor ayuu doontay rasaas ayuuna dadkii ku furay qof ka ah dadkii goobjooga u ahaa halkaasi kuna sugnaa xaaladda siday wax u dhaceen ayuu nooga waramay waa aan eh, farbaxu ka dhacay gaar ahaan marka eh, waxaa ku dhaawacmay maamo nin oo ku dhintay iyo dubayar oo iyagana sidoo kale xabada wuftada ay marka eh, dhibaatooyinkaas waxaa daliyay deeqaa raashinka oo la soo maxaanku sheegay dadweyne meel xarun oo markaas laga bixinayay kaarada iyo waxyaalo sidaas ah ninkaan askariga uu dadka deegaanka amnigooda u sugo oo maxaan ku sheegay eh, si nabdaba wax ku qaataan ayuu ka shaqaynay qofkan wax dilaana qof shacab u ahay eh, saas daageed marka eh, sahamwaaya ka dhacday meeshaas dhibaatooyinka saas dhacay dhibaatooda meesha ka dhacday tirada guud ee dadka dhintay kuwa dhaawacmay imise ay labadaba waa laba qofood qofna eh, waa dhaawac oo dhaawac adag weliba eh, falkan eh, waa maalintii labaad uu ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan marka waa hawlihii ay abniga qaban lahaayeen howlaha dadka shacabka iyo biliiska isku haystaan marka xaalado jiro iyo fatahaadii oo dadka saameyn ku yeelatay iyo deeqaha la keenayo oo maxaan kuu sheega aan buurneen ay dhibaatooyinkaas ka dhalanayaan marka maamulkii amniga oo ka shaqeyn lahay wuxuu jira duleedka magaalada dalweynihii booliiskii iyo wixii dadkiina waa dareemi kartaa shacab wax la soo geesiinayo oo maxaan ku sheegaya haddana aynu deeqdii la keenayna amnigu daba soconin ah. marka dhibaatooyinka waxyaalahaas ay ku salaysan yihiin ilaa hadda marka ma jiraan hay-adaha amniga inay goobta soo gaareen ama tillaabooyin ay qaadeen wallaahi waa isdhihi karnaa boliisa ah yimid oo baaritaan iyo waxyaabuu yimid maxaan ku sheegay in lasoo qabanaa qofkii dibka markaas geystinay waa lagu raadjoogay oo waa baxsada qofka laakiin waa lagu raadjoogay ilaa hadda marka wax lasoo qarsoon cadayn karna ma jirto kaasi wuxuu ahaa bashiir maxamed oo goobjoog u ahaa dhacdadii maanta ka dhacday magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan gurigurikuduwaygacangacan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta ka qayb qaybgelaya furitaanka baarlamaanka labada gole ee golaha shacabka aqalka sare ayaa halkaas khudbad uu ka jeediyey waxa uu ka hadlay guulo ay ku tillaabsatay dowladiisa waxauna madaxweynuhu sheegay intaasay qeyb weyn ka qaateen dadaalada ay sameeyeen dowladda iyo shacabka soomaaliyeed xildhibaanada sharafta loo walaalayaal sanadkan aan joogna waxaa jirtay shan arrimood oo muhiim noo ahaa inaan gaarno shantaas arrimood laba ka mid ah go-aanka gaaristeeda waxaa iskale soomaalida annaga soomaalidaah iskale inaan go-aan ka gaarno oo aan soo gaarno meel aan go-aan uga gaarno saddex ka mid ana beesha caalamka ayaa go-aanka gaarista laakiin beesha caalamku si ay go-aan u gaarto howl badan oo go go'aanku gaaristaas ku saabsan aan qabanaa annagu si aan go-aan u gaarnano howl badan oo farsamo oo go go'aanadeenna aan gaarayna burxinaya ama fududaynaya ayaa caalamku naga kaalmaya haddaan idinla kaftamo maanta saddexdii beesha caalamka go-aankeeda ay lahayd ayaa ka roon saddexdii annaga aankeeda aan lahayd labadii annaga go'aankeeda aan lahayd labada annaga go'aankeeda aan leenahay waa dalka inaan shabaabka xorayno waa soo bilownay waa wadnaa inaan xoog isugu geyno dhammaystirno oon nugu dheeraan annaga inaga go'daa cid kastaa rasaasaana la siin karaa raashinaana la siin karaa shidaanaana la siin karaa latalinaana la siin karaa laakiin wiil dagaalamo oo forontiga taga nalama siin karo waana la soo siiyey waana xorayn waayeen kuweenna markaan aan aadnayna waan aragnay inayna xorayn karaan soo go-aanka annagaa iskale dalka inaan shabaabka idhino ka saarna ka xorayn qodobka labaad oo go-aanka gaaristeeda aan leenahay waa dastuurka ku kumeelgaarka ah inaan dhammaystirno cid noo dhammaystiraysa ma laha intaasoo sano meebaasha ha lagu shiro istanbuul ha lagu shiro maxaanku ihahday inta hala aado kambaalo ha la tago waa soo marnay nooma noqoto maanta dastuurka gacantuu noogu jiraa annagaa iskale dalka gudihiisaan uga tashanaynaa go-aanna uga gaarinaa waayeen waayo waa annagoo aan isyeelyeelin baarlamaanka sharafta leh waxaan aad iyo aad uga codsanayaa arrimaha masiiriga ah eedna khuseeya muhiimadda ay leeyihiin caadifad ma galaan qof jacayl ma galaan qof nacayb ma galaan degaan gaara ah u hiilin ma galaan soomaaliya kalama raysan karto waa isla raysanay ama waa isla jiranaan kuwii fiicnaa oo hor u socday inay sii socdaanaan rabnaa inta kalena ay daba kacday ka daba tagtaan rabnaa waana yeeli karnaa walaalyaal waa noo muuqatay waa aragnay waa soo tijaabina waa yeelno waxaan aaminsanahay qof bini aadana oo sanqumeera ah, oo adduunka ku nool waxa uu samayn karo inaan samayn karaan qaba waana samayn karnaa dastuuraan yeelan karnaa dowladaan yeelan karnaa aan yeelan karnaa waxa aan ku yeelan lahaynoo dhanna waa qabnaa dowlad haddii la noqonayo waa qabnaa dad isku mida ah, isku dad ah isku diin ah isku dhaqan ah isku habnololeed ahna dhaqaala haddii la tacbayna waan leenahay bar iyo beer iyo bad intaba cid naga dhaqaalo naga badan maanta adduunyada ma jirto sagaal milyan oo hektar oo dhulbeereed ah laba webi oo joogto ah bad saddex kun iyo saddex boqoloo kilomitir ah adduunyo aan u furannahay asiya iyo indiya ilaa dhulka ilaa carabka meel walbaan u furannahay sabab aan dhaqaalaheenna kor ugu soo kicin waayo soomaaliya strategic location ay ku taallaa dowladda soomaaliya mashaariic waaweyn oo himilooyin waaweyn leh ayay hadda nogosheyshin ku jirtaa wakhtiga ku habboonaadaan uu meel soo gaarana adinkaa go-aanka gaarista qayb ka leh oo iman doono labadii aan lahayn marka waa labadaas walaalayaal meel fiicanay marayaan dhammaystiray naga rabaan labadaba dhammaystir waay waxana laga raba hadda ma soo unkeen saddexda caalamka uu leeyahay midda shalaya ugu horeyso oo suuqa east africa community inaan ku biirnay toddoba madaxweyne ayaa go'aankeeda iska lahayd anigu waa joogay meelaan fadhiyey ilaa go-aanka laga gaaro markii go-aanka la gaaraan soo dhex fadhiistay calanka soomaaliyana lasoo qaaday oo maxaanku meesha lasoo dhigay go'aankeeda annaga ma lahayn waana loo hiiliy laakiin wixii oo naloogu hili lahaay asbaabtii naloogu hili lahaayaan samayna muddo sanad ah ayaan waxaan kusoo jirnay wadaxaajood iyo inta imaada xagga taga inta dad badan konton lixdan qofood wafdi ah inta yimaado halkan oo wasaaradaheena iyo hay-adaheenna dhan uu eego annagu aan tagno waa soo wadnay waa nimiday waana waxaa layidhi nacam dadkaani waa waa mudan yihiin waana u diyaarsan yihiin dad ahaanna waa u diyaarsan yihin aqoon ahaanna waa u diyaarsan yihin dowlad ahaanna waa u diyaarsan yihin waa nagu soo biiri karaa kaasaa ugu horeeyey shalay ilaahay idankiis waa kasoo libkeennay waxaa noogu xiga labada kale waa deen cafinta iyo cunaqabataynta hubka bisha disembaray ku wada jiraan bisha disembar horaanteeda usbuuca ugu horeeyo cunaqabataynta hubkaa dhammaanaya insha allah bisha disembar saddex iyo tobankeedana deen ayadana dhammaan doonta haddii alliira saddexdaasi inay inta naga soo dhammaato annaga aan ku weynay aan la ciirciirno meelaha oo aan la xamaarano waxaan u malaynayaa micnaha ay leedahay iyo wejiga iyo muuqaalka ay bixin karto dadkan muxuu ahay sharaftala meesha fadhiya inay aad iyo aad u fahmi karaan guul iyo wanaag iyo farxado badanoo islama jooga sanadka inta ka dhiman ayaan rajaynaynaa sidaas daraaddeed mudanayaal iyo marwooyin baarlamaanka federaalka ah baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kan fadhigiisa afaraad waa noo furan yahay kaasi wuxuu ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay aan inii warrame war ma haysiine naw ariyaa kuu sheegay war hayn war horta maadaanna waraystay waa adiga nooga bilaabay war ma haysaane war jacayl indhaha laga gartaa war waxaa la yidhi daryeel waa wada indho war waxaa kaloo maqli jire maantoo kalena madaxa na war ma kobciyaa geedka yimid saanyeel cidi ima fartan doonaan qoraa w hadda gorgorintaa wuxuu ku daray fakradale lama laho waxaan doonaan falaa war inaad falantiin hore aan u ogaa waxna laydiinma sheegi karee war dalabow dhejimadiili shukushukaaya ha tufeyin adin ha tuf warka war madayow fartii mayga haddii la qoray xitaa dadka ma war ha naqasinine war weynaan idiin wadnaa maanta waxaa madaxweynuhu furay kalfadhigii afraadee baarlamaanka wakhtiga orod badana ah, oo hadda afar kal fadhile ma hartay war horta dowladii hore xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuuroo daqiiqadaha u tiri jire tan yaa u tiriya war shaqadaas tookadan waxaa haya abuujaxsha bin jaxsha oo bu'aala fadhiya warbowsolomana dalku xaalo degdega ku jiraa markii fatahaadu dhacday muxuu yahay kalfadhigaani war awal ma la taagnaan lahaa xaggee la fadhiisanaya dadkii biyaa sitee haryadhaha bashiir dheer waxau rabaa baarlamaankii buntland hee waa ogaay wixii dhex maray cabdulla adaan fahmina waxay kamare boba waxaan weyneeyaa heli kara war cabdikuus miyousan ogeyn madaxweyne deni inuu yidhi faanka waa jecel lahay lahaayee soomaalidu ha noogu roonaato war doorashadii buu qabtay oo hadda puntland ma waxay ogolaatay dastuurka soomaaliya in la dhammaystiro war ruushka siduu ku ogolaanaya yukrain in miduu yurub ku biirto oo waa yahay ogol inay taywaan ka go'do war soomaaliya inay ku biirto urur goboleedka bariga afrika etoobiya waa diidi weysa war walaweynay somalilan faragelinta ka daaya warba dastuurka puntland waxaa ku qoran soomaaliya hadda in la baadi goobo war dad inay wax sheegsheegaan raba wax looma sheegi karee waxaan idiin sheegi lahaa ha sheegsheegine ha sheegsheegine juuteeya warmadeeyo waxaa kaloo la yidhi wixii laa sheegay mar dhowon la sheegin waxbaa sheegi ma waar waxaa la yidhi kuu sheekeeye kaa sheekeeye hala sheekaysan war kalamaanay allaha idin caafiye maanta waxaa furmay kalfadhigii afraad ee baarlamaanke waxaan dhihi lahaa adoo xildhibaan matala magaca soomaali weyn marnaba hayse odhan macaash maantay kuu dagan tahe macnaha waxaa noga socdaa dadkaad madaxdooda tahay malaayiin waxaa ku jira miciin iyo raba gargaar kuwaa maqalkiyo indhaha mar hore waayoon lahayn meelay ula ciirsadaane ogow mudanow ogow inay marti kuu yihiin dastuurkana meel marshaay haddaad doontaanna maya adinkaa muran noogu filan warbow haddee baarlamaanku iyagaa doortay madaxweynaha waar doorashada somalilan waa far iyo cod war maanta madaxweynaha soomaaliya oo baarlamaanka khudbaddeer u jeediyey wuxuu ka sheekeeyey hal sana iyo siddeed bilood uu xilka hayey war xasan sheekh maase aa isku tiriyey in tiriyay ahaadeen istixsaabi intaa lagu xisaabay miyaadan maqli jirin aryadhaha waa iska hadlaysiina waxaa la yidhi nin doorashoo gal daqiiqada looma qabto wardabau madaxweynuuntii furimaha wareegayey wakhtigiisa baa ka jadhaanin warkalamaanay waxba ladiima sheegi karo warkan waa ku soo boodiine madaxweynuhu khudbadii uu baarlamaanka u jeediyey wuxuu ku soo gabagabeeyey baarlamaanka soomaaliyeed oo walaalayaal shan qodob ayaa noo taala saddex beesha caalamkaa laga rabaa labana annagaa nalaka rabaa saddexdii beesha caalamka laga rabay labadana laka rabo waa ka rajarroo yihiin sababtoo mid ka wuxuu ahaa kubiiritaanka soomaaliya urur goboleedka bariga afrika labada kalena waa deencafinta iyo qaadista cunaqabataynta hubka bisha ayna hirgalayaan labaduba labada soomaaliya laga rabana waxay tahay uu yidhi koow shabaab in dalka laga saaro iyo qodobka labaad oo ah dhammaystirka dastuurka labadaas annaga inoo yaallaanuu yidhi nimay ku hortay howlahaysaa ma yidhi aryadhaha madaxweynuhu waxaa kale uu yidhi soomaaliya kalama raysa kartee waisku raysa kartaa sababtoo ah lama kala weyne waa layskuweyn badan yahay warxisaa somalilanba war dadka iska reebina waxaa la yidhi shan farood haddaan la isku qaban fool ma dhaqayaan wali kale leeray fartushireediy foola dhigaasa masfaara biyaasa ayahe madheeyow faaraadhigaas faaraadhigaas maad bilowda war cabdilow farta mayga miyaa faaraadhigaata lagu soo daray warbow madaxweynuhu markuu baarlamaanka la hadlayey hadda gacantii weli mau shakaallay war odaga waa ka go'an yahay war xubin ka a ah baarlamaanka oon la sheekaystay wuxuu yidhi labada qodob ee madaxweynuhu sheegay in nagala rabo beesha caalamka afar faataxaan ugu darnay ma ayagu war xubin ka mid ah la sheekaysaday waliba yeeray marba haddii madawiinaha furuntaninka diraana wal alla walaayinno falaw saxiixana warabwanguurana wuxuu yidhi maanta baarlamaanka mudanaha la doortow madluun dhibu ku raagtiyo maras iyo agoon iyo calan muruga ooyiyo mashaqiyo wareer iyo mixnad baa ku sugaysee adiga u madaxoo mawla kuu xil saaree maaree dhibaatada samirkana ha moogaan aryaadhaha mudanayaashu maal ma murunkii meel sookay dhigeen mudanayaashu maal ma murunkii meel sookay cabdula waxaad kaloo ka tagtay mooshiinna kaama maarmayaan war waxaa kaloo la yidhi dastuurkiiyo howlihiisa isqabadkiiyo doodihiisa mudday daalaa dhaceene dadaal badan iyo dulqaad in laysugu soo daro mar loo duubtaan qabaa war gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe oo ka hadlaayay kalfadhigii baarlamaanka ee maanta furmay wuxuu yidhi haddii aan khawaarij dalka laga xoraynin dowladnimo dhammaystiran lama helayo marka waa in laga wada shaqeeyaa sidii argagixisada loo ciribtiri lahaa buu yidhi wardaacishiii shabaab haddii la isku daro wax isma doorshaane dagaalkii halku mare hayaa duqa ma weyddiiyey war gudoomiyuhu si khawaariijta loosoo afjaro xildhibaanada muku yidhi tuutaha gashada war gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi oo baarlamaanka maanta la furee ka hadla wuxuu yidhi danaha shakhsiga iyo waa in la kala saaro danaha guud danaha shakhsigaana waxay ka hor imaanayaan in dastuurka la dhammaystiro wuxuuna sheegay kalfadhigii hore ee baarlamaanka labada gole inay wada shaqayn fiican yeesheen aryaadhaha samidee cabdulla arrimaha mugow fiirfiirsha ku wareerana waxa uu yidhi hw eh. ma waxsaanoyin in socdaya sacaada yar lagu saaxa ma waxsaanooyin socdaya sacaada yar lagu saaxa waan walla weynay doorashada somalilan diyaarad bay soo saaran tahay oo goortay saxmaysana lama oga war diyaaradda shalay muqdisho dul wareegaysa herokabtarta ahayd waarma ixtiraafkii bay siday warwarkaan naga dhex gelina waxay sidee boor weyn ay ku qoran tahay cadowgeennu waa khawaariij wargorgorow baabuur iyo bajaaj baan hogayn boor la soo suree bayrakhdaar miyaa lagu sawiray baaqa madaxdeenna war bislow marba haddaad aragta bayrakhtaaroo boor ku sawiran yahay guushu ma foga war guushu waa la gaarayo cayaartooydii soomaaliyeed ee maanta la ciyaarayay dhigooda ruwanda hal iyo ebera looga adkaaday marka haddii soomaaliya hal iyo eber looga adkaado waa iyadoo laiska guulaystay horta caalanka soomaaliya garoonka ma laga suray cayaartooyda soomaalidu markay banooniga wataanna wariyaha tabinaya soomaaliya ma laha dee bes wareer midubbu waxay yidhahdaan marka xaaladaha banooniga laga hadlayo haddii banooniga ku dhaafayaan ninku ku dhaafin war hadda ciyaaru maanta waa badnaayene liverbool iyo sitina waa arkahaye war cayaarahii siyaasaad ku mashquusheene soomaaliya hadda adaad ogtii tihiin waxay si rasmi ah uga mid tahay waddamada ku bahoobay uur goboleedka bariga afrika ee loo yaqaan east africa community haddee ganacsi aada hadda caruusha dukaan ma ka furo karaa anugu war waxay leedahay faykontedi uganda waa ula shaqa tegi east african community warqad ay ku qoranta haddaad qaadato waa ku aadi kartaa war xitaa kalamaan geedka ku yaalla kigaali waad kusoo qaban kartaan uba waa mayna dardaraan iska jir tareenka dadhahay afrika iyo xaafadda ku mashquulsan tihiin waxaa maalintii labaad socda maxaabiis dhaafsiga falastiin iyo israa'iil xamaasna waxay noqdeen in lala tashada maahana urur aan laga tasha karin aryaadhaha warkiioo koobanoo ku jira xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo aloodhashaaye sideeba laysagaa dhigii karaa sideebaa dhaqso loogu kala gartaa sideebaa dhaqso loogu kala gartaa teeba laysaga dhigi kara wadani oo kii dhulkiisa u dhaarsanaaye u soo dhibtooda iyo dhaqaalihiisa e iyo dhaxalgalkiisa weligii dhisaaya dheeliga u diido midibada u adkeeya dheeliga u diido midibada u adkeeya iyo kii dhankiisa duniyee dhexdeena madhow wejila maadhunkaar qurquriya maadhii ku naaxaa dhulkii dhexdeena dumiye dhexdeena u dhumanayawaa dhowr wejila waa dhunkaan qurquriya ma dhiib ku naxaa ay dhimashadiisu noloshiisa dhaanto ay dhimashadiisu noloshiisa dhaanto labadaba yulkaa og dirtaa og dhagaxa